بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وفرقي لبي تبناد فرديده مجالستي aynu ku akriyeynay kitaabka diiwa ama gabayada imaam shaaficiy raximah llahu tacaala waxaynu ka bilaabmayn ka bilaabeynay e, qowlka uleeyay jaamicu wa qaal ya jaamica almaali tarjuu an tafuuza bihi kul maa akalta waqadim lilmawaasiini wlaa takun kaladii qad qaala id xadarat wafaatuhu hulsu maali lilmasaakiini wuxuu yihi waxa uu yihi ninka maalka ururinayo tarjuu an tafuusa bih adigoo rajaynaya inaad ku guulaysatood hesho maalki kul maa akalta waxaad cunayso cun buu yiri waqadim lilmawaasiini miisaanka iyo xisaabta qiyaamahana wax usii hormarso walaa takun ha noqon kaladii qad qaala sidii kii yidhi id xadarat wafaatuhu markii geeridu ku timid ulu maali lilmasaakiini xoolahayga ulu baa masaakiintu leedahay haloo sadaqaysta yani oo dardaarmay labada bayd waa macno fiican bay tilmaamayaan in sadaqada loo degdego oo aan la sugin inta ay geeridu imanayso deetana qofku sakaraadka markuu dareemo aanu dardaaran ku aan beberin sidii xadiidka saxiixiba ahaa sadaqada waxaa ugu fadli badan sadaqaysato wa anta saxiixun shaxiix tamu lhinaa watakhsha alfaqr waqtigaasay ugu fadli badan tahay intaad marka hore yacni marka u dambeysa thuluthu maali lilmasaakiin waxba ha ku ambaberin buu leeyahay marka hore sadaqada la sii bax marka waa macno fiican laakiin shaaficiinu leeyahay macada oo masder sugan laguma hayo cid kale oo lehna ma garanayn oo maan arag iyadoo cid kale loo nisbeynaya wuxuu hi ajaaba الshaaficiyu radia allahu canhu rajula kataba lahu ruqcata yastaftiihi biha nin buu u jawaabay shaafici soo qoray warqad isagoo fatwo weydiinay qaailan isagoo leh nabkii calayhi faqad xaqa اlbukaau lahu xub alcajuuzi bitarki اlkhuradi اlciini nin baa markaa soo qoray warqad ayuu shaafici usoo qoray sida manaaqibka bayhaqiya ay qorayaan ninkaa markaa su-aashiisu waxay ahayd maada taqulu hadaaka allahu fi rajuli amsaa yuxibu cajuuza binta tisciini maxaad ka leedahay allaha ku hanooniye nin duq jeclaaday sagaashan jir ah kiibuu markaa yii de markaa jawaabtiiba noqoto nabkii caleyh de kaa waan faqad xaqa albukaau lahu in ooyo ayaa xaq ah buu looga ooyayaa xub alcajuuzi bakaa caleyhi kada waa arrintii looga ooyay di mafcuul laga dhigo xub alcajuuzi baan uga ooyeynaa marka duqda jacaylkeeda bitarki khuradi lciini hadday mubtade ka dhigtood markaa tidahd xub lcajuuzi bitarki khuradi lciinina iyaduna bacd mubtadii khabar isaga dhigto duq jacaylkeed wuxuu ku imanayaa in laga tago alkhurad waa jamcu khariida waa inantii gabadha ahaydee asturnayd ee qarsoonayd ee aan la arkayn almustatira daat lkhidir markaa alciin ee indhaha ballaarhnayd indhaha waaweyneyd yani hablihii yaryaraa ka tegidooda ayay dee ku imanaysaa in duq la jeclaada laakiin maaragtay in labada la jamciyaa ma suuroobaysa markaa de ninkaa waan u waa iska kaftan markaa intaas waqaala wuxuu yidhi ayuu yidhi qanictu bilquuti min zamaani wasuntu nafsii can ilhawaani khawfan min annaasi an yaquuluu fadlu fulaani calaa fulaani man kuntu can maalihi ghaniya falaa ubaali idaa jafaani waman ra'aanii bicayni naqsin ra'aytuhu bilatii yaraani qanictu bilquuti quud waxaan kaga qancay min zamaanii qanictu waxaan ku qancay dheh bilquuti inta aan quudanayo raashin inta aan ka quudanayo ayaan kaga qancay min zamaani waktigayga xoola aan ururiyo waxaa igaga filan saddexdeeda waktiyo aan helo dee saddex waqtiyo bal habay laba waqtiyo baabay ahaayeen ilan dadkii hore laba waqtiyo ma cuni jirin markaa labada waktiyoon helo ayaa igaga filan zamankayga lacaga aan urursado wasumtu nafsii cani ilhawaani naftaydiina waan ka ilaaliyey markaa dullinimo oo de markaad baahato ayaa dadka baryaysa lakin hadaad jabkaa furinayo intaa yari biyaha aad isku jabsanayso nin baahanba aanad ahayn cid alla cid aad wax u doonanaysaa ma jirto khawfa min annaasi an yaquuluu anoo ka baqaya dadku inay yidhaahdaan fadlu fulaanin calaa fulaani waa deeqdii hebel hebel siiyey fadlu fulaanin saasay markaa fudila fulaanu maaha fadlu fulaanin calaa fulaan deeqda hebel uu hebel ugu deeqay weeyaan waxaas in la yidhaahdo wax laygu deeqaani ma jiro wax ilahi subxana wataala isiiyey mooya man kuntu can maalihi haniyan falaa ubaali idaa jafaani qofkaanan xoolihiisa u baahna inaan ka kaaftoonahay waxba igama gelin hadduu igooyo iyo hadduu ixihiiriyo hadduu ila soo xidhiiro hadalka igu badiyo kayf xaalo iska waran haye telefoonada telefonka soo dirin ninka ugu taajirsan baa aada u farxayo hebel baa ila soo hadlay marka hataa fadhiyada la fadhiya moodaa inay ku faanayaanba hebel baa telefoon iisoo dira hebel baa lasoo xidhiidhaa intaas wa ka dayaya waxaas wax alla waxay aniga iiga dhigan yihiin mama jirta buu kuleeyay kol haddaanan wixiisan u baahnayn muxuu dadkii dheeryahay oo kale maal de maalkiisa aniga maalka waa danba kamalhiiba markaa dadkibu iila mid yahay inla so hadla yalan usoo hadlin waa isla man kuntu can maalihi aniya falaa ubaali idaa jafaanii buu marka hadduu igooyo wa kasoo qaad male waman ra'aanii bicayni naqsin qofka igu arka il nusqaaneed yani il igu xaqirayo qofka igu soo eega ra-aytuhu bilati aniga lafteeduna istatuu igu arkayo oo kale ayuunbaa ku arkaayo de hadduu qab leeyahay umaba weeyaan waman ra'aanii bicayni timmin qof dhammaystiran cayntii qofka igu arkana ra'aytuhu kaamila almacaani waxaan arkaa isagana oonu arkaa nin macaanida iyo yani sifaadka wanaagsan dhamaystirsaday oo nin qiimo badan ayaanu arkaa ninkay qadariya kay qiimeyn waayana sidaa u iga yeelay uun baan ka yeelaa abiyadaasina waxaa qaarkood u nisbeeyeen saalix ibn cabdilquduus oo shaacir hore saalix ibn cabdilquduus oo cabaasi ahaa waqtiga cabaasiyiinta casriga cabaasiyiinta noolaa iyo durulfariidko kale u nisbeynayaa shaafici wax markaa u nisbeeyeyoo looga qaatee noqon kara maarag wuxuu ihi sumica maxamed bnu cabdillaahi bn alxakam yaquul maxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam ardaygii shaafici hore inuu soo marnay isagoo le la maqlay samictu shaaficiya shaafici baan maqloo yaquulu leh kaana lii sadiiqun yuqaalu lahu xusayn nin aanu saaxiibano xuseyn lo jiray baa jiray wa kaana yabarunii wa yasilunii nin markaa ii samafala buu ahaado wax iga soo gaargaarhaan oo xidhiidhiya fawaliya qadaa asaybeyn wey ama asiibeyn naam qadaa asiibeyn fawaliya alqadaa fi in halkaa soo geliyo fi siibeyn iyo in la yidhaahdo qadaa asiibeyn waa meel markaa kuufa u dhaweyn oo laba siib ahayd siday sheegaan marka siibeyn baa la odhan jiray waa taniye wey siibeynka markaa yani waa waa yani waa dhul hoos imanayey kuufa halkaasuu markaa qaadi ka noqday tuulooyin kuufo hoos imanayay halkaasuu markaa ka noqday qaadi fajafaani ninkii ayaa xidhiirka ii jaray wanasiyan iska ka ilaaway shaafici markaa waa inu iska kaftami jiray dee maaragtay qof aad markaa u dabeec ilahi subxana wa taala khayraad badan isugu daray buu ahaa markaa kaftana kama marnayn hadalkiisu isagoo dadka ka kaaftoon oo aan waxba uga baahnayn oo aan gacmaha hoos dhiganin lakin haddana ragga iska asxaabta yihiin imaka de iska garanaysa qofka markuu hawlo qabto inuu raggii asxaabtiisa iska mashu iska ilaawo iska mashquulo isagoo ana xumaanba ka ahayn ayaa mararka qaarkood dhici karta markaasoo kale markaa shaaficiyun markaa warqadiina ku baraarujiyaa dhici karaysay marka wuxu fakatabtu ileyhi biabyaati xoogaa gabayo markaa shaaficiyu qaray qaale wuxu hi falamaa qara'ahaa rajaca ilaa mawadati markii uu akriyey ayuu jacaylkii dib usoo celiy wactadara u cudurdaartay wiil muxuu qoray marka khudhaa ilayka faina wuddaka aaliqu minii walaysa alaaqa daati lbayni fain ircawayta fainahaa taliiqatu wayduumu wuduka lii calaa intayn wain iltamayta shafactuha bimiaaliha watakunu taliiqayni fii xaydayni faida alaau atadka minii aa'ican lam tugni canka wilaayat siibayni lam arda an ahjuu xusayna waxdahu xataa usawida wajha kuli xusayni waxa uu uu leeyahay khudha ilayka iga qabso yani gabaygan had markaa qasida soo socota ayaa laysaga celay faina wuddaka aaliqu jacaylkaagi waa furan yahay bu mid markaa iga furan aan alaaqay weeyaan jacaylkaagi la soco laakiin haddana wuxuu yihi walaysa alaaqa daati lbayni tii baa-inada ahayd ee saddexda loo dhamaystiray dalaaqeedii ma aha soo arki mayse fa in ircawayta haddaad ka laabato xumaantaad samaysay irciwaag waa waa insijaarki in insajarta haddaad ka soo laabato sidii aad ahay ood ishagaajiso fa inahaa taliiqatun waa hal dalqad oo dee rajactu waa ka banaanoo labadii dalqadood kalaa dhimanoo wayaduumu wuduka lii jacaylkaagi wuxuu igu baaqi ahaan deetana calaa fintayn laba dalqadood baa inoo harsan buuyi oo labada kale ayaan jacaylkii markaa kusii haynayna wa in iltawayta haddaad laabato iltawaadu waa markuu shaygu isku soo laabso usoo qaloocsamo haddaad qalloocato yani halkii ku noqoto shafactuhaa bimiaaliha waxaan ku labayni dalqadii hore mid lamida oo deetana laba dalqadood ayay noqono watakuunu waxay noqon taliiqayni laba furiin oo fii xaydayni aan bidci ahayn dee suniya laisku waafaqsan yahay labatii qolal ahayd in la israaciya waa bidci laba alaaqoo suniya bay noqonoo laba xaydoo kala duwan labada aydoo kala duwan markaa imika waa maxay de waa labadan jeere kala gaarka ee mar walba lagu sugay cid haddana soo dhaabo weyda ama inta soo laabatay haddana halkii ku laabatay waa xaydo cusub oo kaley noqonaysaa markaa dalqad cusubay markaa taasina noqonaysaa faida alaau atadka minii aaican hadday saddexdii anigoon qasbanan igi kaa timaado faida alaau atadka minii waxaan filayaa qaarkooda si kale usoo usoo naqlinayeeno oo hoosta ku qoraa laga yaabaa nacam saasubay di qoraya mise aywa faida halaau atadka minii batatan nacam taariikhu baqdaad waaka kasoo naqlinay faida halaau atadka minii batatan iyadoo bata ah oo dee go-aan go-aan de watii markaa baa-inada ahayd saddexda ahayd hadday kaa iga timaado lam tugni canka wilaayatu siibayn waxba kaa tari mayso inaad qaabday ka tahay siibayn ood ka tahay waxa ka geli mayso erga ay ka taraysa talaaqii baa dhammaadaybe saddex daqoodba way dhammaadeen waxba taasi ka tari maysa lam arda an ahju xusaynan waxdahu kama raali noqonin ma ogolaanin aan xuseyn oo keliya uun aan markaa hijaab ku samey hijaabku waa in gabay qofka lagu eh, ceebeeyo oo gabay lagu dhaleeceeyo xataa usawida wajha kuli xusayni buuri wax alla waxaa xuseyn adduunyada ka jira ilaa aan wejigiisa madoobeeyo oo ay noqoto markaa waxa weeyaan in wejiga kaga taalagabayagaasi uu noqdo waala waa xuseyn la yihahdo inaan keligaa maaragtay hijaab kugu sameeyo magacaago dhan ba inaan dilo ayaan rabaa buu yihi oo magaca ba aan adduunyada ka tiro marka waa iska kaftan dee ma aha hadal markaa xaqiiqadiisa loola jeeda wuxuu yihi afta imaamu shaaficiyu imaam shaafici baa ka fadwooday fii qadiyatin arin taqadama biha acraabiyun kuwa acraabi ula yimid oo araada istirjaaca jaariyatihi doonay inuu soo ceshado addoon uu iibiyey bacda an nadima calaa bayciha markuu ka murugooday iibinteedii qabla iftiraaqihi can majlisi lmubaayaca intii aan lagu kala tegin fadhigii iibsiga faabaa saaxibuhu kii kalaa diido ma celinaysid yii marka khiyaarulmajlis baa leeya ninkan leey sida muuqato fadakala cala alimaam shaafici bay isula soo galeen wa huwa bilmajlis araam bilmasjid alxaraam malaha waa saas de majlis alxaraam garan mayna majlis alxaraam wuxuu yahay garan mayna dabcad cusub saas baa ku qoran bilmasjid ha bilmasjid alxaraam masjid alxaraamka iyagoo markaa isagoo fadhi ajaab shaaficiyu alaa suaal araabiyi ninkii araabigaa su-aashiisi wuuu kaga jawaabay qal nacam lahu rajcatu fii bayciha walow biqitaarin min alcayni walaa tacud ukraa ilaa bayciha walow aaxa alfaqru fi dayni kolley de arrintu shaafici wax ka sugan maaye oo masder mawsuuqahoo shaafici u nisbeynaya ama cid kale u nisbeynaya ma hayno kaysulhaami caaw ka soo naqliyo mooyaane meel kaleba uma haynaba marka eh, de shaafici khiyaarulmajliska wuu qabo de waynu ognahay haddaba wuxuu yihi nacam lahu rajcatu fii bayciha wuxuu xaq u leeyahay inuu iibkeeda ku laabto walow biqintaarin min alcayni hadduu ku iibiyo kintaal dahab ah cayntu marka waa dahabki yani dahab fara baa doonaa ku iibiyey inuu soo ceshado xaq buu uleeyahay maxaa yeelay dee khiyaarulmajliska sharcigii baa dhig isagii markaa la la taliyo wuxuu leeyahay walaa tacud ukhraa ilaa bayciha walaa tacud ha u noqon ukhraa maratan mar kale ilaa bayciha dunta inaad iibiso walow alaxal faqru baahidu xataa haddii ay kugu celceliso kugu kanifto fi dayn inaad dayn qaadato haddii xataa ay baahidu kugu kalifaysay inaad wax daymaysato oo ay noqoto madayn baad qaadataa baahi daraadeed mise addoontaad iska iibisa intaasaad biishataa addoontan daa iska iibin aanad ka sabri karayn alaa kulli xaal de waynu sheegn inaan lagu kalsoonaan karo wasumica shaaficiyu yaquulu fii macnaa hina nafsi shaafici waxaa la maqlay buu leeyahay isaga oo eh, leh ka hadlaya yani kale hodantinimada nafta waa qanaacada wey ananafsigu idaa shita an taxyaa aniya falaa takun calaa xaalatin ilaa radita biduuniha idaa hita haddaad doonaysa an taxyaa aniya inaad ani ahaato nolosha ani inaad ku ahaato qof hodantinimo ku nool noqoto haddaad doonayso falaa takun calaa xaalati si ha ha ahaanin ilaa radiita biduuniha inaad raalli ku tahay inay waliba halkaa kasii degta mooyaane mar walba xaaladaad joogto u diyaara waata haday ka hoos noqoto inaad caadi iska ahaanayso laakiin haddii aad leedahay ma sidanaan ku noq ku noolaan karaa waa inaan wax ku daro sidan macquul ma hadday isdhinto ka hor waaba dhimasho taasi de waxba noloshaadu waad isla sacaado iyo markaa ma helaysid eh, nolosha macaankeeda ma dhadhansanaysid waaad nolosha macaankeeda markaad wax weeyaan u aragto waxaan ad haysta inuu kaa badan yahay oo hataa hadday isdhimaan si caadiyo abiici isaga noolaan karayso xaalad kasto heer kastood joogto ku talagal hadday wax isdhimaan ataa inaad caadis abiici noolaan karto aafiyatha dabcan inoo sheegay tan masaadirteedu iska manaaqibka bayhaqi ayaa inoogu muhiimsan wuxuu yihi sumic shaaficiyu yaquul shaafici olabaa la maqlay wamansilatu safiihi min alfaqiihi kamanzilaة اlfaqiihi min الsafiihi fahada zaahidu fi qurbi hada wahada fiihi ashadu minhu fiihi ida galba الshaqaء calى safiihi tanaطca fi mukhaalafaة اlfaqiih wuxuu leeyahay wamanzilaة الsafiih halka uu ka joogo maangaabku min alfaqiihi caalimkii faqiiha ahaa dheergaradka ah ka mansilati lfaqiihi waa sida halka uu ka taagan yahay indheergaradku min asafihi maangaabka fahaadaa kan maangaabka ihi zaahidun wuxuu saahid ka fog yahay oo aanu jeclay weeye fii qurbi haadaa nin kan inuu kasoo agdhawaado maangaabku inuu culamada kasoo agdhawaado ma jecla aya aakhir ay wabay ka hadlayaan wa ka war adduunyadii war joognaa goormay aakhira inoo nageeyeen bule aakhir ay wabay ka sheekeeyaan buu ka ya qolyaha meelaha maqaaxiyaha iskaga baabacsan meelaha shaxda ku ciyaaraya aan adduun aakhira toona waruhayn culamadu inay kasoo ag dhawaato soo yar ag wax loo yar sheego waxay ugu necb waa tabliiqiyo dadka meelaha wareegaya meelaha socda ee wax u sheegay kuwii soo socday ohanaya markaa zaahidun fi aq fi qurbi hada kaasi inuu kasoo agdhawaado ayuu jirkiiska gelinaya wahaadaa buu yihi kan faqiihaihi fiihi yani fii qurbihi marka la eega xagga udhawaanshihiisa ashadu minhu fiihi isaga ayaabuu kaga sii zuhdi badan yahay inuu de iyo waxaa ku jira la walaaqdo oo sidaa noqdo siduu uga fogyahay hataa hadday maal kasta haystaan amwaal qaaruun hadday haystaan kuwa maala yacnigii meelaha de ciyaarahayo lahwiga iskaga jira ninka faqiih inuu la walaaqdo siduu uga fogyahay caqligiisu uga sareeyo waa si malayn karinba sida iyagu u neceb yahay u yimaado si ka daran buu neceb yahay inuu xaaladooda iyo maaragtay de inuu utagu soo wacdiyo un mooyaan laakiin inuu ag farfadhiyo oo majaalistooda uu xaadiro isku majlis ay noqdaan waa uga sii daran yahay idaa alaba shaqaau calaa safiihin mid maangaaba marka nasiib xumadu ay ka qaalib noqoto hadii qof markaa khasaaray uu noqonayo tanaac wuxuu isku si adadkeeya kusii talax tagaa fii mukhaalafati faqiihi faqiiha khilaafkiisa waa arrin aada iyo aada runtii u cajaayibaho waxay ku odhanayaan iminka wadaadadan yidhaahda fanku waa xaaraan waa wixii ay ku jireen sooma qurankii iyo wixii ay macaansanayeen iyo wixii ayay isku dayayaan inay u qiil bixiyaan deetana waxay ceebaynayaan oo ay isku isku dayayaan inay yidhahdaan cilmi baan ugu khilaafsannahay culamadii iyagu culamana ma aha fuqahana ma aha wa maarata eh, shareecadii wax ka yaqaana laakiin waxaa laga yaabaa inay maqmaqleen weero dad lunsan yidhaahdeen intiiba deetana rabaan inay cilmi ka dhigaan halkaasay deetana markaas waa w masalada sheekha laga dhegeysan maayo waa sheekh fiican laakiin halkaa uu simbirrixday bay ku ama taasi mid laga dhegeysan karaya ma ah mararka qaarkood waxay ku sidii uu sheekh fiican u ahaa unbuu intaa yidhiyo anigu maalintaasaabaan ka haray haddaba waxba laga yaaba qaar baad arkeysa meelaha qaarkood kusoo qoraya muxaadaro dambood leedahay maantaa igu dambeysa ma isaga ku ogba wadaadka inaad dhegeysato xataa inaad muxaadaradiisa dhegeystay aad meelaha timaaday kuma magacaaga ma yaqaano inaad jirto iyo inaanad jirin kuma oga hadi ataa jiritaanka inaad dhegeysa aad kuma oga laakiin de way isqorayaan isaga laftiisa isqorayo nin markaa wax khilaafay oo eh, barbar socdo oo kale inuu iska dhigo ayuu isku dayaya idaa alaba ashaqaau calaa safiihin tanaaca fi mukhaalafati faqiihi abyaaddu markaa imaam shaafici raximah llahu tacaala masaadir lagu kalsoon yahay ayay kaga sugan wuxuu yihi ajaaba shaaficiyu calaa ruqcati ruficat iley shaafici baa wuxuu ka jawaabay warqad loo soo yani loo keenay wa kataba fii asfaliha xaggeedii hoosuu waxaa markaa uu ku qoray shaafici saara maalu lmutawafaa kaamila bixtimaali اlqowli laa miryata fiihi liladii khabarta canhu anahu ibnu cami bni akhii cami abiihi waa masle waxaa loo keenay warqad waa lagu soo qoray rajulu maata wakhallaa rajula hoosta wakhalafa buu inoogu qoraya laakiin wakhallaa rajulu maata wakhallaa rajula ibna cami bni akii cami abiihi nin baa dhintay waxaanu ka tegay nin aabbihii adeerkii walaalkii wiilkiisa in adeerla ah halkii hor doon qaybiye markaa ya ibna cami ibni akii cami abiihi deetna shaafici muxuu sameeyey warqadda hoosteeda buu ku qoray saara maalulmutawafaa kaamilan maalkii ninkaa dhintay dhammaantii wuxuu u laabanayaa oo yeelana bixtimaali lqowl halkaa saasaa na qoran bitifaaqi qowl malaha kaasoo kalena qaarkoodba masaadirta qaarkeed baan filay inaan ku arkayy iyuu halka ku sheegayeen ya bi biijtimaaci qowl bul kale ka fiican yani muran la-aan wey iyadoo aqwaashu isku raacsan tahay laa miryata fiihi arrinkaasi aanu ahayn mid markaa wax shakiihi uu ku jiro hee liladii kiibaa maalkaasi u iilanaya o yeelanaya khabarta canhu aad ka sheegtay khabarta weeyaan aad kaga warantay ninka warqadda soo qorayo canhu isaga aad kaga warantay annahu in isagu uu yahay ibnu am bni akhii cami abiihi ninka aad sifadaa u sheegtay ee tidhi waa meydka aabbihii adeerkii walaalkii wiilkiisa in adeerkii kaasaa xoolahoo dhan iskale noqday markaa ninkaasi raafici baa kaga shaqeeyey masalada casiiska harxulkabiir alcasiiz fi sharxi lwajiiz ayaa abyaada iyo keenaya muxuu ahaaye iyo xalkeeda marka de marka wixii la celceliyo la celceliyo mugdi buu gelayaa soo ma ninkan waxba fog maahe waa aabihii in adeerkii wuxuu ka tegey aabihii in adeerkii waayo muxuu ku yihi ibnu cami bni akii cami abihi meydka aabihii adeerkii maydka aabbihii adeerkii walaalkii aabbaha walaalkii eeg aabaha adeerkii walaalkii waayo waaba awoga laftiisa eeg eeg aabaha adeerkii waa awoga walaalkii isagu adeerka walaalkiina waa awoga dee ya <laughs> aabba adeerkii yaa walaalo ah aabbe adeerkii yaa walaalo ah de aabbe aabbihi oo awoga addi soo ma maysa ahayn ilan aabbaha adeerkii manhe adeerki macnaheed waa maxay aabbe aabbihiibu walaalay wey markaasuu aabba adeero noqonaya marka adeerkaa aabbe adeerkii walaalkii waa awoga waaya marka halka imika maxaad fasirtay akii cami abiihi akii cami abiihi waa awogi waa waa aabbe aabbihi waay ibni ibni akhi wey awowga inankiisuna waa ayo awowga aabaya inankiisa de waa aabbaha <laughs> marka ibni akhi cami abihi intaasi waa aabo gebigeedu ibni akhi <laughs> cami abihi halkaa waxaa ka soo baxaya aabbaa ka soo baxay marka waa ibnu cami ab ibnu cami abiihi ibnu ami abihiba weeyaan meeshu oo waxaad isku tuuri karaysaa ibni akhi camidaa dhexe gebigeedaba meeshu way ka baxaysa maxaa soo haraya markaa ibnu ami abiihi waayo labadan iyagaba iskoosanayo oo markuu yidhaahdo ibnu akhi cami abiihi aabihii meydka aabihi kaasi meydka aabihii adeerkii adeerka walaalkii awogii dib u soo soo arkiisi awowga haddana inankiisii aabihii badan dib ugu so marka hore ka bilaabay ayuu dib ugu soo noqday marka halkii uu ka kacay badana dib ugu soo celiyey deetana aabihii marka waxaaso dhan waa kasoo xasilay aabihii baa kasoo xasilay deetana ibnu camtii horena waad ku daraysaa marka ibnu cami aabihii marka meesha kusoo haraysa marka wuxuu noqonayaa dee waa eh, ibnu cam caaliya buu noqonaya ibnu cam caaliya buu noqonayaayo dande mar haddaan cid ka sokaysa jirin al khalaa raj ninkaasuma ka tegi baa layidhi cid kale kamuu tegin dee maalkao dhan casaba ku qaadanaya soo ma waay kaafiyat wa qaala wuxuu yihi buu yihi araa xumuran tarcaa wa taclafu maa tahwa wausdanji yaacan tadmau dahra laa tarwa waashraafa qowmin laa yanaaluuna quutahu waqowma liaaman taakulu lmanna wasalwa qadaaء lidayaani اkhalaa'iqi saabiqun saabiqun saasay noqonta qadaaء lidayaani اlkhalaa'iqi saabiqun walaysa calىa muri اlqadى axadu yaqwى faman carafa اdahra اlkha'uuna wasarfahu tasabara lilbalwa walam yudhir الshakwa abyaad fiican laakiin shaafici inuu leeyahay ma hayno iyo cid kale toona loo nisbey mahayo wuxuu yihi araa xumuran waxaan arkayaa dameero bidam miim miimki marka la dameeyo dameeri jam ximaar bay noqonaysa araa xumuran dameeraan arkayaa tarcaa daaqaysa oo wataclafu iska cunayso calafsanaysa maa tahwa wax alla waxay jeclaato dameero aan gaajoonaynba wa usdan jiyaaca waxaa kaloo arkayaa libaaxyo gaajoonay tadmau dahra oo cumrigooda oo dhan ha raadanoo laa tarwaa bifatxi taawi aan cokanaanayn muxuu ujeedaa dameerihiina waa dharagsan yihin libaaxyadiina waa gaajaysan yihin waa iska qadar libaaxii gaajuu meelaha meeraysanaya dameerkiina waa dharagsan yahay caws iyo biyo iyo wax walba uu haysta wa ashraafa qowmi marka halkaan loo socdaa marka waxaan arkayaa ashraafa halkii hore ku cadfan tahay waa iska mansuub qolo raggoodii sharafta lahaa oo laa yanaaluuna quutahu aan waxay cunaan bahaysa wa qowman liaaman duula liita oo ta'kululmana wasalwa mana iyo salwihii reer bani israil lagu arsaaqayoo kale yani wixii wax ugu macaanaa cunayo oo markii ka dhargay qadaaun lidayaan ilkhalaa'iq arrinkaasi waa allihii khalqiga abuuray qadihiisa iyo qadarkiisa saabiqun dabcad cusub ma ma rafciye kan wuu noo kasrinaya waa laakiin waa qadaa saabiqun qadahaasoo qado horeeye oo ilaahi subxana wataala hore usii qoray dee walaysa calaa muri lqadaa axadun yaqwa walaysa axadun qofna ma aha yaqwaa mid ka xoog roonaanaya calaa muri lqadaa qadaha iyo qadarka kiisa qaraan qof ka adkaanayo oo rogayo gadiyaya ma jiro waa qof waliba waa inuu ku talagalo sida ilaahi subxaana watacaala uu u qadaray faman carafa dahra alkhauuna wa sarfahu qofka aqoon iyo dhug u yeesha dahrigan ama waktiga khaainka ah khiyaamada badan yani wuxuu ujeedaa laga filanayey si aan ahayn lagala kulmayo wa sarfahu iyo qaabka u tasarufayo dahrigu qofka ogaadaa tasabara lilbalwa ibtilada iyo dhibaatada wuu u adkaystaa walam yudhir shakwa mana muujiyo cabasho oo ma cawdo macno guudoo fiican bay abyaadu sheegaysaa oo ah arsaaqada qaabka loo qaybiyey inaan ahayse loo kala fiican yahay sida arsaaqada loo qeybiyey ma aha sida loo kala geesisan yahay sida loo kala raganimo badan yahay sida loo kala dadaal badan yahay ma aha hadday saa tahay libaaha cidina kama dadaal badnaateen dameerkana cidi kama dadaal liidateen sababa wabab qurufta hayaayo wixii ka soo harbaxa un mooyaane wuxuu u ordayo iyo wuxuu meel dheer ka eegayo iyo juhdi uu bixinayo midna ma jirto libaaxuna intaa waxbuu daydeeyaayo waxbuu baarayaayo kulba meel fog buu wax ka yegaya wuu ordayaayo eh, rafaad ayay arsaaqaduba ku tahay haddana kaasina waa gaajaysan yahay kana wuu dharagsan yahay marka adduunyaduna waa iska noocaasoo kale buu kuleeyahayo doqon badan baa dharagsan eh, diric badanina wuu gaajaysan yahay oo xaaladiisu ma fiicno markaa arintu diricnimo iyo doqonnimo ma kala ahee waa qadar iyo qado ilaahay subxaanahu watacaalaayo ilaahay uu qorsheeyey intaanu khalqigaba abuurin sidaa markaa mar hadday arrintu tahay wixii adduunyada kaa soo gaarina waa iska qaadqaadan wixii aan ku soo gaarina u hanqaltaagi maysi culaysna kuguma hayso wa qaala wuu yihi anilnii biladii istaqradta washhid macshara qad shaahaduuhu faina allaha khallaaqa albaraaya canat لجلال haybatihi الوجوه yaquulu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman faktubuuhu abyaaddaa hore horta waa abyaad qurux badan baynu laakiin kama sugna imaamka inuu imaamku leeyahay wax sheegaya mahan cid kale oo loo nisbeeyo aynu idhaahno ciddaa saalana iyadana maan arkin kuwana waa la mid laakiin iyaga xoogaa hadal baynu ka odhan doonaa wuxuu leeya anilnii igaadhsii biladii kii sababtiisa istaqrabta aad iga daysatay khaan qoraal igu sii kii aada iga daysatay lacagtaad iga daysatay qoraal sababtiisa igu sii yani ii qor ii diiwaangeli oo qoraal iyo caddayn isii aan kaa qorto wa ashhid macshara kooxna weliba markhaatigeli qad shaahaduuh goobjoogka ahaayo arkayeyna waa inaynu markhaatiyana u samayno qoraalna kala qoranno maxaasaa adigu adkaynaysa fa in allaha ilaahay jala wacala khallaaqal baraayaa ahaa khalaa'iqda kii abuuray canat lijalaali haybatihi lwujuuhu ha u khuduucdo oo way u khuduucday ama way u dullowday haybadiisa weynideeda wejiyaashii khalqiga oo dhami way u dullowdaye oo ilaahay subxaanahu watacaala dee khalqigoo dham isaga ayuu ukhuduucay allahaasi yaquulu wuxuu leeyahay idaa tadaayantum bidaynin markaad dayn kala daynsataan ilaa ajalin musaman ilaa iyo wakti qoran faktubuuhu ilaa iyo wakti magacaaban faktubuuhu daynta qora markaa waxaynu fulinaynaa buu leeyahay amarkii ilaahay waxa weeyaan faktubuu iyo waashhidu idaa tabaayactum iyo midka markaa aan labadiiba samayn abyaadani horta xagga kaafiye ahaan inuu hada ku keenay ahay maaha kaafiyatulwaaw maaha waayo wowgan hadda hada ka horeeya shaahaduuhu iyo wujuuhu iyo faktubuuhu rawi ma noqdo ridfi baa la yidhaahdaa qolyaha caruudku ridfi bay u yaqaanaano rawiga ayuu ka horeeyaa sida kaa hore laatar waa iyo salwa iyo yaqwa iyo ku jiroo kale ma aha halkaa hore way bannaan tahay in waawda laga dhigo rawiga in alifka laga dhigo oo waa maqsuuro la yidhaahna way bannaan tahay taa hore markaa iska caadi waawdaa hore waa la odhan karaa waa rawi waa caadi waabana sida badan halkan laakiin waawdeedu waa xarfumad uun rawiga rawiguna waa hada marka inuu qaafiyad hada ku keeno ayay ahayd hadu markay noocan oo kale tahayna waa la ogolyahay inay rawin noqoto waqtiyada qaarkoodna waa loogoya waqtiga qaarkoodna lama ogola had hada damiirka hau damiir imika shaahaduuhu iyo labadu waa damiir wujuuhu iyada damiirmaa hada ku jirtaa hada damiirku haddii sukuuni ka horeyso rawi inay noqoto waa la ogolyahay marka maanta waa haaiya weeyaan abyaadan dhinac kale shaafici maleeyahay gabaygan shaki weyn baa ku jira waxa u dhacday kitaabka burhaanka burhaan fi culum qur'aan ee zarkashi inoo madbacaysan wahabata can shaafici saasaa ku qoran shaafici waxa ka sun sarkashir waa muxaqiqiinta culamada aada wax u hubiyo weey lakiin waxaan ka shakisannahay hadalkaasi inuu hadalkii sarkashi yahay in tasxiif galay baan ka shakisannahay maaratay hadalka laqaloociyo la qalday waayo cid sarkashi ka horreysay sarkashi waa qarnigii sideedaad cid horta ka horreysay oo shaafici u sheegaysa ma garanayn abyaadana dadka qaarkood ka horeeyey way soo guuriyeen midda kale waxaa lagu keenaa balaaqada oo waa halkii tadmiinka wixii la odhan jiray walow qaarkood halka tadmiinba maaha maadaama uu yaquul ilaahay baa yiri mar hadduu nisbeeyey tadmiinkii maba noqonayso iqtibaas iyagu yidhahdaan inta badan way kala saaraan wixii gabay hodo gabay kala soo qaatay waa tadmiin bay yidhahdaan haddii qur iyo xadiid iyo soo qaatana iqtibaas marka iqtibaaska ayay ku keenaan lakin iqtibaas ma noqonaysa ma noqonaysa khilaaf baa ku jire oo ay leeyihiin qolyahan muxaqiqiintu ma aha iqtibaas mar haddii la nisbeeyo eh, iqtibaaska waa markaan hadalkii lagu dhex dara iyadoo aan la sheegin cidda tidhi lakin maanta in ilahay hadalkiisi uu yahay waxaanu meesha soo dhexgeliyey wuu sheegay shaacirku marka caqdi bay qaarkood yidhaahdaane bal calaa kulli xaal halkaasay ku keenayaan marka marka burhaanku markuu ka hadlayay iqtibaasku qur-aanka iyo aaadiia ku banaan yahay ayuu keenay burhaan fi culum quraan suyuui itqaanka fi culuum qur'aan zarkashi wax badan isla mabxadkaa laftiisa markii iqtibaaska uu ka hadlayay zarkashi wax badan ka soo naqliyey abyaad iqtibaaska ku jirana wuu keenay abyaadanna muu keenin hadday shaafici ka sugnaan lahayd oo zarkashi arrintan sheegi lahay wa habata an shaafici saa ahaan lahayd cala alaqal wuu ka hadli lahaa wuxuu odhan lahaa abyaadaasi ama shaafici ka sugantay ama kama sugno ilin waa masaladii hadalku ka taagnaaye layskuba haystay iqtibaaskii markaa qur'anka in laga iqtibaaso shicirkii lasoo dhexgeliyo ma lasu waafaqsan ma la ogolyahay mise lama ogolya hadal baaba ka taagna wixii laga hadlayay baabay ahayd inuu keenay ahayd muu keenin abyaad kaleu keenay oo culamo dad kale ay leeyihiin waxaa markaa kaloo jirta mucjam ludabaa yaaquut alxamawi oo de ka zarkashi iyo ka horreyey laba boqol oo sanadood dhow ka horreeyey wuxuu u nisbeeyey abyaadan alxusein ibn alxasan ibni waasaan ibni moxamed abilqaasim dimashqi shaacir weyn abulqasim adimashqi odhanayay xusein bn xasan bn waasaan ninkaas ayuu abyaadan gabayadiisii qurqurxoonaaya inuu ka mid yahay ayuu sheegay shaafici baale muu odhan sidoo kale najmulwahaajka damiiri abyaadan wuu keenaya oo wuxuu ku keenayaa de markaan maaragtay de iyo axkaanteedii waxyaalahaas ayuu keenaya markaa aayaddii markay timaado ida tadaayatu bidayl ajli muslima faktubuuhu waadkii salabkana loo daliishanayey aayadda dee waa maarata waxyaalo dhowraa loo daliishadaa ayuu markaa keenay abyaadani waxaanu u nisbeeyey nin la yidhaahdo cumar ibni muxamed annasafi annasafi markaatalo ma dhici karta ashaafici dan abata an habata can nasafiy inay meeshu ahayd oo arrintaasi ay saasuu noqotay oo maarata tasxiifkaasi uu galay calaa kulli xaal in shaafici leeyahay warkan uma badna waxay u badan afiyatulya wuxuu yihi sumica ismaaciil bnu nujayd yuushidu lishaaficiyi radia anhu canhu ninkaasaa la maqlay ismaaciil bnu nujayd xaakim baaba odhanaya anaa maqlay oo xaakim baa ka warinaya imaamkiiba cabdillahi alxaakim marka dee shuyuukhdiisibuu ka mid noqonayaa shaafici markaa dee nin soo gaadhay ma aha anshadunii lishaaficiyi saasuu inagu waxay ii sheegeenoo maarata ii tiriyeen gabay shaaficay u nisbaynayaan oo ah kasaaniya rabbi id cariitu id cariitu cimaamatan jadiida wakaana allahu yakhtaaruhaa liya waqayadanii rabbii biqaydin mudaahilin faacyat yamiinii xallahu wa shimaaliya saasaa qoran soo ma faacyat yamiinii wa shimaaliya saasubuu dabdinaya se se kalaad haysaan faacyaa yamiini markaa horta xal waa waan u baahnaa laakiin marka xalluhu la yihaahdo acyadan acyaa bay noqonaysaa fa acyaa yamiinii xalluhu wa shimaalii saasay ku ficnaanaysa wuxuu yihi kasaaniya rabbii rabbigaybaa wuxuu ii geliyey ii xiday id cariitu mar aan qaawanaada maadaama aan qaawana imaamatan bu ilahay ilahay baa imamada ihay imamada halka lagu xidhaa madaxa marka hadda waan qaawanaa macnuhu wuxuu ula jeedaa madaxa muuqday marka de hore madaxu inuu qofka muuqdaa waxoogaa nooc qaawaniya ayay iska ahay markaa goor madaxu muuqday oo aan qaawanaa ayaa ilaahay cimaamada jadiidan buu ilaahay xidhay wax markaa cusub oo de gabayga maarata imaamadaas imaamadaas waa maxay markaa wa kaana allahu yakhtaaruhaa liya cimaamada qofka ilahay u maxay tahay markaad adigoo matalan iska qaawanaa madaxa qaawanaa un marka ilahay cumaamad ku xidho si cumamad ilahay kugu xidhay waad cereysat <laughs> marka waan cereystay buu jeeda ilahay baa cimaamad ii xidhaydaasi eh, waxa markaa keenaya ibnu salax abaqaat fuqaha ayaa wuxuu leeyahay waxa kale oo loo wariya kasaani rabbi id caritu cimaamata min ashaybi kaan allahu yakhtaaruhaa li marka haddii saas la yihahdo de waaba iska fasirmaysaa marka cimaamad baa ilaahay ii xidhay wuu yidhi anigoo madax qaawanaa cimaamad cusuboo ilaahay ii dooray waa ciro weeyaan marka waqayadanii rabbii wuxuu ilaahay igu xidhay igu dabray biqaydin mudaakhilin dabar mudaakhil kelmadda mudaakhil malaha dee mutadaakhil un baa loogala jeedaayo yani waxa weeyaan isdhex gashan oo waxa weeyaan isku guntan oo isdhex gasha laakiin tacbiirka noocaas qeyd mudaakhil tacbiirka noocaasi meel kale kumaan arag qeyd markaa ama dabar mudaakhilahoo isdhex gelaya oo isdhex gashan oon la kala bixin karaynin ayuu ilaahay igu xidhay oo de markaa markaa qofka cirada iyo arrimahani dabar bay u yihiin de waxa weeyaan ma adigoo cerale ninkaaga cerada labaa waxaa samaynaya baa la odhanayaa soo faacyaa saasay markaa ku fiicneed faacyaa yamiinii midigtaydii waxaa cajzi geliyey oo ka itaal roonaaday xalluhu furistiisii wa shimaalihi iyo bidixdaydiiba marka faacilku waa xalliga in xalliga faacilka laga dhigo faacilka icyaaga iyay ku fiicanta markaana dee taniifkii meesha iman mayso ilaa xalligii mudakari faacyaa yamiinii midigta lakin masaadirtoo dhan bay ugu qorantay inta madbacaysan lakin de dhici karta haddii makhtuuaadkii lagu noqdo ila wuxuu isku egyihiin in markaa rasmigii ya ka soo baxo inta badan dadka waxa taxqiijiyaana kii ugu horreeyey unbaa de badan la yar dabagalaa oo la yar raacraaca oo sidii uu yiri laga yaabaa in marar fara badan lagu waafaqo sidii markaa dabcadii hore ay ahayd wuxuu yihi markaa eh, fa acyaa yamiinii midigtaydii waxaa ka xoog roonaaday weey oo ay u maaro weyday ilan acyaani ashayu waa shaygiibaa idaaliyey weeyaan waan u taag waay fa acyaa yamiinii xalluhu furistiisii ayaa midigtaydii daaliyey iyo washimaalida badaxdeydii wa min kalaami shaaficiyi radia allaahu canhu shaafici hadalkiisii waxaa kamida buui walastu bimahyaabin saasa mahyaab lakin hayaab bay ku fiican tahay waayo de waa haaga aulaai inta badan mifcaal waxay ka keenaan rubaaci sida micaa iyo micwaan iyo wixii midka masaadirta qaarkood oo beydka qoraysaa walastu bihayaabin bay qoraysa walastu bihayaabin liman laa yahaabuni walastu araa lilmari maa laa yaraa liya fain tadnu minii tadnu minka mawadatii wain tana canii tulfinii canka naaiya kilaanaa aniyu can akhiihi xayaatahu wanaxnu idaa mutnaa ashadu taqaaniya walastu ma ihi bihayaabin mid ka baqi og liman laa yahaabuni qof aan isaguba iga haybaysanaynin ana midka haybaystay ma walastu araa lilmari qofka uma arko maa laa yaraa liya laday ku fiican tahay sida masaajid qaar ku qorayso maa liya wax aanu isaguba aniga ii arag ana uma arko fain tadnu minii haddaad iga ag dhawaato tadnu minka mawadati jacaylkaygunba adda kuu soo dhawaan wain tanaa canii haddaad iga fogaato tulfinii canka naaiya ana waxaad arki uun ninkaa fogeyn aan kilaanaa labadeena mid waliba aniyu can akiihi ayaat aniyu can akiihi mid walaalkii kaaftoon buu yahay xayaata intuu nool yahay wanaxnu idaa mutna ama mitna markaynu dhimanana waxaynu noqonaynaaba aynu nahayba ashaddu taqaaniyan kuwo sii kala kaaftoonsan oo de markaa weeyaan nin waliba nafsii nafsiba u taagan yahay mar hadii la dhinto oo wax istarbama yaalaba abyaadu bal manid macnaha soo noqnoqona dhowr macnaa ku jire shaafici maleeyahay wax shaafici u nisbeeyo oo eh, lagu kalsoon yahay ma hayno manaaqibkaa raasi ayaa ugu eh, dhow raasina qarnigii lixaad iyo toddobaad bilowgiisii buu ahaa aada buu dambeeyey xagga naqligana waxaa laga yaabaa eh, culamada loo ictimaado manquulaadka inaanu ahayn markaa abyaadani ma sugno bal saddexda bayd mid walba de cid loo nisbeeyey baa jira beydkan horta ugu dambeeya kilaanaa haniyun can akhihi xayaata wanaxnu idaa mutna ashaddu taqaaniya beydka ugu caansan saddex beyd aad baanu caanu yahay laba nin baana ugu badan cidda loo nisbeeyo nin labaduba waa markaa laba shaaciro umawiyiina waktigii bani umaya noolaabay ahaayeen midka koowaad waa almugiira bn a ibna xabnaa baa la yidhaha tamiimi oo shaacir mahalo ibn abi shaacirkiisii buu ahaa dhowr markaa master baa isaga soo guurinaya oo uu ka mid yahay diiwaan xamaasa lilmarzuuqi afwan tadkira alxamaduniya tadkira alxamaduuniya ayaa labada dambe fain tadnu minii tadnu minka mawadatii wain tanaa canii tulfinii canka naaiya kilaanaa haniyun can akhiii xayaata wanaxnu idaa mitna ashadu taqaaniya ayuu saa ugu nisbaynaya kuwo kaleo nisbayno way jiraan laakiin masaadirta badankeedu beytkaa u dambeeya waxay u nisbaynayaan cabdilaahi bni mucaawiya bn cabdilahi bni jacfar bn abi aalib oo wafaad ahaan kaa waxoogaa ka dambeeyey ayay u nisbaynayaan laakiin labaduba dee waktigii banu umaya ayuunbay noole marka qasiido dheer oo uu ku jiray beydkii wacayn rida can kuli caybin kaliilatu walakina cayna sukti tubdi masaawiya beydkaa iyo abyaad kaloo badan qasiida ay ku jirto ayuu kusii jiraa kilaana aniy can akhihi xayaatahu wanaxnu idaa mutna ashaddu taqaaniya marka cabdillahi bni mucaawiya inuu leeyahay ayay masaadirtu u badan tahay Eh, ahbaar asbihaan iyo aqaanida iyo bahjat almajaalis iyo alkaamil mubarad iyo kuwaasoo dhami ninkaasay markaa u sheegayaan inuu gabaygaa leeyahay iyo qaar kaloo badanyo waa markaa beytkaa udambeeya beytkaa labaad isagana waxaanu sheegnay un ninkaa almugira bn xabnaa un baan arkay wax loo nisbaynayo eh, raggii hore beydkan horeeya walastu bihayaabin liman laa yahaabunii walastu araa lilmari maa laa yaraa liya isaga nin kalaa loo nisbeeyaayo la yidhaahdo ubay bni xamaam diiwaanharxu eh, diiwaan xamaasa buu ku jiraa eh, sidoo kale atadkira eh, alxamaduniya iyadana wuu ku jiraa ninkaasay u ubay ibni xamaam abyaad kala markaa la socota oo gaba kalu kudhex jiraayo marka gabayadiiba da isku qaafiye iyo wixiiba iswadawaafaqsanyin marka waxa laga yaabaa in markaa la isdhexgeliyo waxaa markaa dhacday kitaabkan raafici weli altadwiin fi akhbaari qaswiin imaam raafici baa ale saddexda beydba keenaya wuxuuna u sheegaya u kasoo naqlay nin layaa abilhamayda alcabqasi nin aan koley tarjamadiisa arkay ma aha laakiin ninka ka wariya marka la eego nin markaa u dambeeyey buu noqonayaayo shaaficiba ka dambeeyey ninka markaa saddexdan beed ba iyagu saasa walastu bihayaabin liman laa yahaabuni walastu araa lilmari maa laa yaraa lilaaya ka saddexaad ninkaasuu ka warinayaa laakiin de u badan tahay ninkaasi inuu abyaad ka horreysay uu markaa isu geeyo markaa qasaaid kala duwan ku jirtay beydkan koobaad walastu bihayaabin liman laa yahaabuni walastu araa lilmari maa laa yaraa liya ninkaasaa loo nisbaynaya ibn xamaam wuxuu markaa qof aan iga haybaysan ninka ma haybaysto qofku xaq aanu anigaba maarata ii eh, qirsanayn ana uma qiro saasoo kale ayay markaa noqonaysa wuxuu u egyahay oy lafdi ahaan isu yar bayd uu leeyahay jariir ibn caiyata alkhaafi oo uu lahaa eh, wainii la astaxyi akhi an araa lahu calaya min alxaqi aladi laa yaraa liya laakiin macnaha kala duwan yihin xaqiiq lafdiga isku yadhowiin waan laga yaaba kaalisa kaloo kale loo macneeyo oo haasatan qaybta dambe walastu araa lilmari maa laa yaraa liya laakiin jariir gabaygiisa sida saxdaa waxaa loo fasiraya bay leeyihin wa inii la astaxyi bay leeyihin isagu waan ka xishoonaya ninka walaalkaya inaanu arko fadli aanu isagu ii arag marka waan ka xishoonaya muxuu gala jeedaa wuxuu gala jeedaa baa la yidhi isaga beydkiisu ma aha qofka yani wuxuu iga aaminsan baa ninka aaminsanaya ma aha isagu inu isagu wuxuu leeyahay waxaa igu ceeba inuu gallad ii galo anna aan mid lamida u geli waayo soo arki maysi baa ceeb ugu ahoo qofkii ixsaan ii sameeyey waa inaan aniguna ama kaga badiyaa ama aan la mid noqdaa deetana markaa markaa galladu ii galay arko isaga laftiisuna de waa inaan tusaa markaa galladii gallad lamida oo saan u arko si lamida isaguna uu markaa eh, galladii oo kale uu iigu arko saasuu markaa ujeedaa buu leey waana min afcaal kiraam dadka kiraamta dee man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh weeyaan marka kaasi waa sidaa lakin kani isagu dee buu leeyahay kan iga haybaysanayo kama haybaysanayo kan iqadarinayn ma qadarinayo فإن تدن مني تدن منك مودتي وإن ترى عني تلفني عنك أنت اسك واضح وقال الشافعي والشافعي لبوليه أنا الشيعي في ديني وأصلي بمكة ثم داري عسقلية malaha mid sheegay ay tan sameeyey cafwan eh, abyaaddaa hore kan manaaqibka raasi kama manaaqibka raasi kan kasoo naqlinayaa abyaaddaa hore almanhaj laxmed ayuu kasoo naqlinaya oo nin dambaba kasii dambeeyey nin aada usii dambeeye weyaan manhajulaxmedka nin kali oo waa imaam axmed raximah llahu uu ka qoray horena waynoo soo maray kan uu leeyahay marka manaaqibka raasiba ayaa qoraya laakiin de wax markaa masder lagu kalsoon yahay kamahay ana hiiciyu shiici baan ahay fi diini agga diintayda waa laga yaaba mid shiici inuu sameeyo markaa leeyahay shaafici shiici buu ahaa way sheegtaan mararka qaarkood waa inagii soo marnay abyaada ay maarata qaarkood ku dhegi marka xagga diinta shiici baan ka ahay bula wa aslii bimakata asal ahaanna makaan ka soo jeeda uma daari casqaliya gurigeyga iyo halkaan ku dhashay waa casqalaanoo iyadana casqaliya yaan hakasuu nisbayn kuli xaal wax shiica samaysay buu egyahay wax markaa imaam shaafici raximah llahu tacaala ka sugan maaha wuxuu hi anshad rabiic bnu sulaymaana lishaaficiyi radia allahu canhu rabiic ibnu sulaymaan almuraadi ayaa shaafici u sheegay inuu yihi laa tأsa fi اdunya calى faaitin wcindaka اslaam wاlcaafiya in faata amru kunta tascaa lahu fafiihima min faaitin kaafiya laa tasa fi dunya calaa faaitin inta addunyada ku nooshahay ha u murugooni wax ku dhaafay ha ka daba ooyin wa cindaka alislaam walcaafi adigoo diintii iyo caafimaad haysta maxaa kaa in faata amrun kunta tascaa lahu wowgaasi waa maqabanaya meesha in faata amrun arrin hadduu ku seego kunta tascaa lahu aad markii hore u ordaysay arrin u ordaysa hadday ku dhaafto fa fiihima labadan waxa kuugu sugan waa islaamka caafiyade min faaitin wixii ku seegee ku dhaafay kaafiyatun tu kugu filan baa kaaga kuugu sugan labadanaa kugu filan buu kuleeyay aduu islaamiyo caafiya haysta wixii ku dhaafay oo dhan waxaad kaga maaranto ayaad haysata manaaqibka bayhaqiya taarikhu dimashqi waa kaa inoo sheegay wa min almarwiyaati canhu raximah llahu tacaala buu waxyaalaha shaafici laga soo wariyey waxaa kamid a iyaduna meel ay maaragtay eh, masder lagu kalsoony kuma hayne manaajuamed kaas kasoo naqliy ya naairi bاlkiswaة اbaaliya taxta ثiyaabi himamu caaliya winama الnaasu baadaabihim wlmaalu fi kafi wاlmaalu fi akufihim caaliya sida wasanka ku hagaagayo meel kale kuma maan sii baarbaarin laakiin wasankaa sidaa ku hagaagay yaa naadirii bilkiswati lbaaliya kan isoo eegaya aniga oo ku sugan markaa dhar baaliyaho kan isoo eegaya igu arkaya dharka baaliga in xidhanahayo taxta iyaabi himamun caaliya maryahayga ha eegine waxaa ku hoos jira hanan han aad u sareeya ayaa ku hoos jiro wa inama annaasu biaadaabihim dadku waxay qiime ku leeyihiin waa adabtooda iyo dadnimadooda iyo dunwanaagooda wlmaalu fii akufihim caariya xoolahan kafafkooda gacmahooda ku jiraana waa caariyo laga celinayo waynu soo marnay abyaad markaa la micnaaho macnahaasi xoojinaya laakiin kuwan manhajlamedkaasbu ka soo anshada jamaaldiin caliy bnu ibraahim alqurashi lishaafici ninkaas ayaa shaafici u sheegay buu i gabayada iyo maaratay labadan beyd iyagana mastir kale laqad qanicat himatii bاlkhumuuli wasudat can الrutabi laqad qanicat himatii bاlkhumuuli wasudat can الrutabi اlcaaliya wma wma jahila طiba طacmi اlculى walakinaha tuأhir اlcaafiya laqad qanicat himatii himadaydu waxay ku kaaftoontay bilkhumuuli qarsoonaan inaan iska qarsoonaado oo qof aan magac iyo maamuus lahayn aan iska ahaado ayaa ku qanacay wasudat naftayda waxaa laga hor joogsaday can irutabi lcaaliya martabadihii sarsare xagga adduunyada wamaa jahilat naftaydu kama jaahil ah saas ku hagaagaya iiba acmi lculaa saraynta dhadhankeeda wanaagiisa iyo macmacaanka ay manaasibta iyo jaahu macmacaanka uu leeyahay may garan waayo naftaydu walaakinaha tuiru lcaafiya laakiin waa nafteedu waa naf doorbidaysa badbaadada iyo caafimaad qabka ilan manaasibta nin xil qaaday eed qaad soo maaha way iska hawl badan tahay muxuu yihi ina nifa eh, ina nisfa annaasi acdaau liman waliya sulaana hada in cadal soo jirin eh, gabaygii maawrdi gabaygii eh, iblwardi ina nifa annaasi acdaau liman waliya sulaan qofka maamul qabta kala horta dadka halkaasi ku culoobe laakiin waa goorma buu yiri waliba haadaa in cadala waa markuu qof hagaagsan oo quman oo toosan oo cadaalad ku taagan yahay ama hadduu daalyahay gebigooduma da cadaaba noqonaya laakiin marka uu qof quman oo toosan yahay bimujarad inuu xil qaaday buu eed qaadayo dadkii kale mar bay saseegeen nuska kalena waxay ku xidhan tahay buu kuleeyahay kolba hagaagsanaantiisa iyo iyo muxuu ahaaye qallociisa markaa imaam shaafici leeyahay caafiyada iyo badbaadada iyaan doorbidayo de xilkaasi hadhow laga soo bixi doono ti xisaabti ilahna waa harsan tahay marka inaan bilaa xil ahaado bilaa waxba ahaado keli meelaa iska noolaado kolba meel iska maro ayaan doorbidayaa intaasaa waxay noogu eg abyaadii uu yiri shaafici raximah llahu tacaala isagu marka qeybta hore ka dhigay yani u arkayay inay sugnaanayso halkanna waxa uu markaa ka bilaabaya abyaad uu ka dhigay markaa qeybtii loo nisbeeyay imaamka laakiin sida isagu uu dhigay aan sugnaanin marka labayo tobankaa darsi bay qaybtii hore noqotay qeybtana insha allahu tacaala dee waynu wakti baynu u eegi doonaa insha allah wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam